gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay kulancan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen arbaca khamiis ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha sagaalaad labakunsaddexiylabaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu weyneynaya dhalashada nebigeeni moxamed nabadgelin xariis korkiisa haatee qaar ka mida ah culimaadudiinka soomaaliyeed oo la hadlay k n ayaa ka sheekeynaya muhiimada ay leedahay sidoo kaleetaba xuska nebi moxamed nabadgelin xariis korkiisa haatee sida loo weyneynayo maamulka gobolka gado waxa uu sheegay in shabaabkii ugu badnaa ay tageen deegaano ka ah gobolkaasi xili ay ka carareen galmudug iyo hirshabelle oo dagaal culus halkaasi ay kula jiraan ciidanka dowladda al-shabaab qaar ka mida ah waxgaradka soomaaliyeed waxay ku baaqeen in ganacsatada iyo sidoo kaleetaba bulshada ay ka qayb qaataan dagaalka lagula jira al-shabaab si deegaanada laga saaray ay u noqdaan kuwo horumar sameeya qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan iyo waxyaabahi nugu soo korraayaad barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan heestaasi soomaaliya u duceey gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah waa mar kaliya xog warays waaqniya waan yaabane ma muqdishaanu joognaa mase london war maxaad aragtay eeg eeg boorarkan maxaa ku qoran kani wuxuu ku qortay subermarket kana arag minimarket ka ku dhegan fiiri shoob barbar baa layidhaha bal eg kaas kalena lendariyu ku qortay fiiri dhinaciisa kalena selmid wireless iyo waxaa ku sii dhegan switis customer tax fiiri wajan optic gastes house mujeedaa indhahaaguma qabtaan hotel high palace fiiri agencya ku qoran ka kaleo ku dhegana fiiri waa air travel hal uu soomaaliya gebigood ku qoran yaha laguma arka <laughs> war miyaadan arkin madaxdeena marka ay khudbaynayaan maxaad boorarka ula yaabaysaa oo maxay dhahaan meeting baan u socdaa oo good governmentiga looga hadlaya international communityga igala qayb galaya peace and security in diiradda lagu saaro waayo diil ayaa arrintan ku jira appointment inaan samaysano waayo oo aan conform garayno officeka aan isugu imaano arrintan confuse ayaan ku qaaday decision inaan ka qaadano waayo conflictigan soo laalaabanayo mediahan dadka kala hadlaynaa economic in loo helo waayo arrintan okay aa la afkeed igula hadasha waa sida madaxdayna ay u hadlaan waa lagama maarmaan qof walba inuu dhalashadiisa caddeeyo maxaad ula jeedaa soomaali haddaad tahay soomaali ku hadal dibkaagi noloshiyo dhaqankaagi baan ahay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegey gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobkeena ugu horeeya barnaamijka xog wareysi maanta waxay ku beegneed labaiyo tobanka bisha mawliid waxaana muqdisho islo kale gobolada intiisa badan lagu qabtay munaasabad lagu weyneynaya dhalashada nabigeena moxamed nabadgelin naxariis korkiisa ahaate magaalada muqdisho ayaa sidoo kaleeto waxaa maanta iskugu soo baxay dad badan kuwaas oo muujinayay muhiimadda ay leedahay sheekh abuukar xasan maalin waxa uu ka mid yahay culimaadudiinka soomaaliyeed qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxauna iga waramayaa muhiimadda ay leedahay xusida nabi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ah, ustaad maxamed aada umahadsan tahay eh, kulley nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi maalinta uu dhashay waa maalin ilaahay agtiisana ka weyn dadka muslimiinta quluubtoodana ku weyn caalamul islaamina runtii muslimiintu ay maalintaa muujiyaan farxad iyo shucuurkooda ay ku soo bandhigaan jacaylka ay nabiga jecel yihiin sala allahu calayhi wasalam ilaahayna ay uga shukriyaan nicmadaas weyn oo ilaahay uu siiyey lidaalika waxa weeye islaamku waxaa inoo jideeyey maalmaha waaweyn ee nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo in maalmahaasi ay kaaga duwanaadaan maalmaha kale oo xasuus gaar ah ay maalmahaasi agtaada ay ku yeeshaan walidaalika waxaad ogtihiin nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh magaalada madiine markii uu soo galay waxa uu la kulmay qolo yahuud ah ee sooman maalinta cashuraa waa bisha muxaram maalinta tobanaad marka wuxuu ku yidhi maxaad la sooman tidiin waxay yidhaaheen maantay waa maalintii fircoon ilaahay uu halaagay nabiyullaahi muusena ilaahay uu badbaadiyey marka maalintaa nebi muuse ilaahay uu badbaadiyey nabigana sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi adinku yahuud ayaa tihiin innaga ayaa idinkaga haboon naxnu awlaa bimuusa minkum nebi muuse innagaa idinkaga haboon maalintii ilaahay badbaadiyey inaanu xasuusanno marka maalintaasi way kaga duwan tahay maalmaha kale muslimiinta dhexdooda nabiguna wuxuu amray maalintii nabi muuse ilaahay u badbaadiyey in la soomo marka waa runtii muslimiinta waxay isxasuusinayaan siiradii nabiga salallahu wasalam wabaarak calayhi iyo juhuuddii iyo dadaaladii nabigu uu ka soo maray diinta islaamka faafinteeda waayahay xilligii eh, saxaabada ma jiri jirtay munaasabadahan oo kale in la qabto iyo rasuulku rasuulkuu jooga eh, way jireen eh, saxaabada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi inay majaalis ay isugu yimaadaan oo ay ka sheekaystaan nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi juhuuddiisii iyo nicmada weyn ee ilaahay uu galay xadiis nasaa-i uu warinayo ayaa taa tilmaamaya laakiin qaabkan ixtifaalkan weyn oo dadka muslimiintu ay isugu imanayaan maalintii nabigu uu dhashay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa laga eego sideedaba culimada islaamku ay ka eegaan shayga hadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uusan samaynin waxaa loo bandhigayaa kitaabka iyo sunnaha iyo qawaacidka islaamka marka ixtifaalkani ma jirin xilligii nabiga sala allahu aleyhi wasalam laakiin waxyaalaha xilliga nabiga aan jirin macnahoodu ma ahan kulli inay wada xaaraam yihiin waxaa loo bandhigayaa kitaabka iyo sunnaha haddii kitaabka iyo sunnaha wax khilaafsan laga dhexhelo dee waa laga fogaan shaygaas laakiin kitaabka iyo sunnahu haddii laga helo shaygaas wax uu taageerayaan kitaabka iyo sunnuhu waa la samaynayaa marka wiiriska nabiguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha kitaabka iyo sunnada ilaahay aysan diideynin bal ay taageerayaan maxaa yeelay waa ammaantii nabiga sala allahu calayhi wasalam waa sadaqa la bixinayo waa siiradii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ummadda lagu boorinayo marka munaasabo aan sidaas magac weyn aan u lahayn ayaa qarash badan iyo lagu bixiyaa eh, dadkuna ay sameeyaan marka munaasabada dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa munaasabo qaali ah oo marnaba aan la halmaami karin sidaas ayaa marka muslimiintu caalam alislaami oo dhan ay uga socdaan ixtifaalka nabiga sala allahu calayhi wasalam waaya sheekh wakr culimada qaar waxay qabaan in nebiga mar walba ay tahay in la xuso keliya aysan ahayn hal bil xuskiisa iyo sidoo kaleetaba muujintiisa aysan ku koobnayn taasi maxay kula tahay yani taas waxa weeye dee nabiga salallahu aleyhi wasalam cid dhahaysaay ma jirto halkaa bis halkaa bil oo mawlidka ama rabiicu lawal bishii uu dhashay keliya nabiga ha lasoo hadal qaado oo hala xuso inta kalena nabiga ha laga aamuso taas cid qabtaa ma lahan in hadalka sidaa loo dhigana ma ahan dadkan mawlidka nabiga sala allahu aleyhi wasalam ee ilaahay uga shukrinayo ee siiradiisa akrinaya bishan oo kale bilaha kale iyo maalin walbana way xusaan oo waxay ku xusaan salaada dhexdeeda ayay ku xusaan waxaa lagu xusaa maaragta meelo majaamic ahoo laysugu yimaado oo salawaadka nabiga sala allahu caleyhi wasalam lagu akrinayo ayaa lagu dhex sheegaa salliga nabigay badinayaan oo maaragtaay eh, dhowr boqol iyo dhowr kun ay ka akrinayaan marka mar walbaa nabiga la xusaa sala allahu caleyhi wasalam laakiin maalintii uu dhashay waa maalin ka duwan maalmaha kale sidaas ayaa marka intii hore oo hore loo xusi jiray nebiga ayaa lasii badiyaa maadaama munaasabo gaara ah ay muslimiinta dhexdooda maalintaas ay ku leedahay fasiinta aan u diraya waxa weeye in nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi runtii maxabadiisa iyo jacaylkiisa iyo raacidiisaba in lagu dadaalo oo munaasabadahan oo kale looga faa'iidaysto in dadweynaha lagu wacyigeliyo la baro siirada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi iyo nabiga maxamadiisa sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi raacidiisa in munaasabadahan oo kale ummadda muslimiinta looga faa'iideeyo oo munaasabadan oo kale aysan noqonin munaasabado lagu kala fogaado eh, muslimiinta dhexdooda cuqdad iyo caay iyo lacnad iyo isgoyn dhexdooda inaan maaragta dee laga dhex abuurin qofku haduu munaasabadan mawlidka nabiga salallahu aleyhi wasalam isagu uu diidan yahay dee isagu ha ku ekaado aragtidiisa laakiin dadka muslimiinta inuu ama ku gaalaysiiyo ama ku bidcinimo xugmiyo ama uu maaragtaa dee erayo oo qallafsan uu adeegsado waa wax laga wanaagsan yahay marka muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa nabiga sala allahu aleyhi wasalam jacaylkiisa iyo raacidiisana in la badiyo layskuna furo qulubtana laysku furo layscafiyo sida nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi uu qof walba oo dulmisaba uu nabigu u cafiyi jiray oo nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi uu u dulqaad badnaa ayaa la doonayaa muslimiintu inay raadkii nabiga iyo akhlaaqdii nabigaba ay raacaan adaa bilahi tawfiiq waxuu ahaa sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid a ah culimaaodiinka soomaaliyeed oo inooga warramaya muhiimadda maalintan ay u leedahay ummadda muslimiinta sidoo kale sheekh cabdixafiid macalin nuur maxamed waxa uu ka mid yaysana culimaaodiinka soomaaliyeed waxa uu ka hadlayaa maalintan bisha mawlid waxaanu u warramay waryaheena cabdicasiis beereed bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin wa ashhadu an la ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله طيبين وطاهرين أجمعين وبعد وأن دوهي راديو كلميو خير بان الله idin siiyo insha allahu tacaala halkan waxaan jecelnahay inaan ka guda galno nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa oo gaaban nabigeena sooban caleyhi salaatu wasalaam sida laogayo wuxuu ku dhashay magaalada la yidhaahdo maka almukarama wuxuuna dhashay sanadkii la dhigi jiray caamul fiil sanadkii maroodiga nabiga sooban caleyhi salaatu wasalaam magaaladaasi ay ku barbaaray iyadoo nimankii uu la noolay ee reer quraysh ay u baxsheen maxamed ul amiin ammaanada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo sida nebigu u akhlaaq fiican yahay daraaddeed kadib nabigeena suuban caleyhi salaatu wasalaam markii uu gaaray afartan sano waxaa laga dhigay rasuul ayaa laga dhigay suubanaha caleyhi salaatu wasalaam waxaana ku bilaabatay diintii islaamka soo degisteeda isagoo jooga meesha la yidhaahdo godka la yidhaahdo qaaru xiraa ayaa malakul jibriil u yimid diintii ayuu nebiga kusoo dejiyey sala allahu caleyhi wasalam halkaasoona nebigu wuxuu ka bilaabay risaaladii iyo faafintii diinta islaamka nabiga soo bana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu kala kulmay nashrinta diinta dhib aada u fara badan ilaahay ayaana subxaanahu wa tacaala la garab galay iyo kaalmo nabigu uu ka helay sabarkiisii iyo dulqaadkiisii iyo akhlaaqdii fiicneed ee nabiga suuban alayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku abuuray nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam tuhdigii iyo dhibaatadii uu ka maray diinta waxaa kamid ahayd inuu nebigu maalin kasta iyo habeen kasta oo ummadiisii dhihi jiray daba waxaad dhahdeen laa ilaaha ila allah oo macnaheedu uu yahay alla maahane allaha xaqaa maahane alla kaloo xaq lagu caabudaah ma jiro ee nebiga ay dhihi jireen ugu jawaabi jireen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab maxamedna ilaahayaashii dhamaayo wuxuu ka soo qaaday hal ilaaha keliya waa wax lala yaabo sidaasay dhihi jireen nabiga suuban alayhi salaatu wasalaam oo uu dul qaata nebigu nebigu dhibkii kale oo maray waxaa ka mid ahaa magaalada la yidhaahdo maka almukarama markii nebigu caleyhi salaatu wasalaam ayaan oo diinta ka waday ayuu wuxuu maagay wuxuu damcay inuu aado meesha la yidhaahdo daaif daaif markii uu aadayna markaas wuxuu ka rabay nebigu inuu usoo yeeo nimankaas daaif degan oo reer banu saqiif la dhihi jiray inuu ayakana baldiinta ugu soo yeero mm-hmm. hase ahaatee nabiga sooban calayhi salaatu wasalaam nimankii reer saqiif soomahaysan dhaweynin waxay sameeyeen inay nabiga ku diraan caruurtii addoomankii iyo dadkii dabaalada ah inay ku diraan kabacdina nabiga ay turiyeeyaan nabiga la dhibaateeyo nebiga suuban calayhi salaatu wasalaam markii uu dhibkaas la kulmay wuu soo tegay meel dhex u iska fadhiistay ilaahayoona barya subxaana wa tacaala ducadiisi waxaa kamid ah inuu nabigu yiri ilaahayo waad ii jeedaa xeelad malihi awoodna malihi dacwadeena halkaasan ka mara nebiga marka waxaa loo soo diray malakul jibriil oo uu la socdo malaga la yidhaahdo malakul jibaal waxaa la yidhi malakul jibaal amarka nabi maxamed ou siiyo ha qaato malakul jibriil iyo malakul jibaal markay nebigu u yimaadeen oo ay la sheekaysteenna malakul jibriil wuxuu yidhi maxamedow waxaa la socdaa malakul jibaal amarkii aada siidaana maanta ou rabaa inuu fuliyo kabacdii nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi waxaad naga codsataa inaan labada buurood oo maka almukarama eh, u dhexayda inaan isku daboolno oo dadka joogo dhan ku daboolno hase ahaatee nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam dulqaadkiisa iyo sabarkiisii wuxuu yidhi dadkayga la halaagi maayo ilaahayna waxaan ka ratayahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ou dhabarkooda kasoo bixiyo dad ilaahayna wa watacaala nabiga wuu ka aqbalay oo nimankii nabiga dhigi jiray sala allahu caleyh wasalam owlaadoodii ayaa waxay noqdeen owlaad ahludiinah ilaa yoomina haada nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam diinta nasriteeda wuxuu nebigu kasoo maray sida hore usoo sheegnaba dhib fara badan ilaahay wa watacaala marka nabiga wuxuu ugu barwaaqeeyay asagana soobanaha sala allahu caleyhi wasalam in oo wax allaale wixii taakuro ah ilaahay subxaana watacaala uu soo marsiiyo khalqigiisa kow isagoo nebiga suuban calayhi salaatu wasalaam diintii intii oo faafinayay dadkii u kaalmeeyay nabiga waxaa kamid ahaa xaaskiisii khadiija binti khuweylad waxaa kaloo kamid ahay adeerkiis abu daalib waxay ahaayeen labada qofood oo garab istaagta soobanaha calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo kamid ahay abubakar sidiiq oo nin odayahoo mashhuur ahay oo la yaqaano ganacsadana ahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qadaray inuu garabka nabiga noqdo sala allahu caleyhi wasalam ilaa ka bacdi saxaabadii ay soo raacaan oo saxaabadii soo bataan ayaan ka bacdi markuu muddo nebigu suuban saddex iyo toban sana markatu mukaraba diinta ummadda ugu yeerayay kabacdi nebigii iyo saxaabadii waxay u wareegeen magaalada la yidhaahdo madiina almunawara halkaasoo ahayd macqil alislaam islaamka dhufiiskiisii noqotay sanadkaas ayuu nebigu haajiray sanadkii saddex iyo tobnaad biicada markii laga soo bilaabo saddex toban sano kadib ayuu nabigu makatul mukarama ka tegay una haajiray haajira madiinatulmunawara nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam madiinatulmunawara ayuu intaas uu joogay kabacdina nabigu wuxuu ku dhintay magaalada la yidhaahdo madiinatulmunawara isagoo suuban oo caleyhi salaatu wasalaam diintii dhamaystiray oo ilaahay subxaana watacaala uu kusoo dejiyay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam waxau galay intaas oo diinta faafinayay markii oo madiino yimid kadib khazawaad fara badan ayuu nebigu galay kulligoodna nebigu dagaala soo galayo dhan weerar nabigu ma uusan ahayn caleyhi salaatu wasalaam ee wuxuu ahaa difaac kulligood oo dhan hadii la fiirsho si dhab aha loo fiirsho nebigu difaacun cani nafsi kuwa sugna kulligood oo dhan suubaraha caleyhi salaatu wasalaam dagaaladaas oo gala waxaa kamid ahay qaswadii qaswatulbeder waxa kamid ahay qaswatuluxud waxaa kamid ahayd qaswat lkhandaq qaswatu bani nadir qaswad fara badan ayuu nabigu gala calayhi salaatu wasalaam intaas oo dhanna ilaahay wuxuu siiyay subxaana wa tacaala nasri guul ayuu nabiga siiyey alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtayba nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam bishaan oo kale markii la gaaro dadka muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin oo iimaan ou dhammayska tiran yahay dadka go-aansada in ay muujiyaan maxabada jacaylka ay nabiga u qabaan calayhi salaatu wasalaam qof kastoo qalbigiisa ay ku jirto bishaas mawliid waxay u isticmaalaan bil farxadeed inay farxaddii iyo maxabadii ay qabeen banaanka keenaan wax dhiba ma lahan macnaheedu ma ahan inay ciid tahay annaka ciidee ciidaheena shareecada islaamka ayaa noo tigeeyday waa ciidul fidri iyo ciidul adxaa usbuucuna ciid uu leeyahay waa maalinta jumcada ah ciid kale maahan maalintan nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam xuska la xus ahuna cigaada maahan soon maahan salaad maahan xaj maahan wax kale maahan ee waxa ay tahay oo keli ah qof kastaan la rabaa inuu fiirsho waa qof dadkii nabiga jeclaay calayhi salaatu wasalaam maxabadii qalbigooda ku jirtay ay muujiyeen banaanka ay keeneen taasuna qofna waxuma dhibto qofna wax kama dhibto waxaa la rabaa marka unugu baaqaynaa dadka xitaa diidan nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam ixtifaalkiisa dadka diidan maxabada way nagala dhexeedaah waxay leeyihiin annakuna nabiga waa jecelnahay leeyihiin waa runtood annakuna waan jecelnahaan leenahay maxabada nebiga marka calayhi salaatu wasalaam haddii anaku aan jecelnahay adiguna aad jeceshahay waxay ku suurtagelaysaa itibaaca nebiga dhammaanteenna waxaananu kaga baahay inaan raacno laakiin hal mid ah inaan isku waafaqno aan isku dayno ah maxabada nabiga caleyhi salaatu wasalaam hadday dhammaanteen naga dhexaydo oo qof kasta ou leeyahay nebiga ayaan raacsanahay nebigana waan jecelnahay aan muujino in aan nebiga jecelnahay banaanka aan kaalno oo hanala ka arko si nimanka gaalada ah si nimanka munaafiqiinta ah si nimanka nebiga kasoo horjeeda caleyhi salaatu wasalaam ay u dareemaan maantay oo kale inay tahay maalintii ummada muslimiinta nebigooda dhashay caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloo jirta waxaa laisku aatiyaa dadku waxay dhahaan labaiyo tobanka nebiga mawlid labaiyo tobanka bisha mawlid nebigu wuu dhashay wuuna dhintay ay dadka gabal ay dhahaan marka waxaa lagu farxahay dhahaan maalintii nabigu dhintay miyaan ku farxaynaa mase maalintii nabigu dhashay waxaan leenahay culammadu horta waxay isku waafaqsan yihiin nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam inuu bisha mawlid dhashay bisha mawlidna uu dhintay culammadu isku waafaqsan yihiin laakiin meel ku soo aroortay ma jirto inuu nebigu dhintay maalinta bisha mawlid laba iyo toban ay tahay taariikhda haddii dib loo raaco nebiga suuban waxaa laisku waafaqsan yahay oo axaadiidtu cadayhe carafo oo bisha carafo ay ahayd sagaal inuu nebigu carafo taagnaa banka carafo inuu taagnaa xaajatulwadaac hadii marka bisha sagaal ay ahaydoo nebigu carafo uu taagnaa maalin jumcadna ay ahayd hadii carafo sodon laga dhigo eh, sako sodon laga dhigo safar sodon laga dhigo labaiy tobanka mawlid kusoo aadi mayo maalin daal isniina kusoo aadi maydo wahaakada haddii sagaal iyo labaatan laga dhigo labaiy tobanka kusoo aadi maydo hadii bil labaatan iyo sagaal laga dhigo bilna soddon laga dhigana labaiy tobanka mawlid nbi maalin isniina kusoo aadi maydo nabigan waxaan ognaha inuu maalin isniina ah dhintay soobanaha caleyhi salaatu wasalaam sidaas darteed ma ahan maantay maalinta nebigu ou dhashay in labaiyo tobanka mawlidka ay ahayd taarikh qoreero ma jirto taarikh qoreero ma jirto sidaas darteed bisha mawlid hadduu nebigu ou dhashay calayhi salaatu wasalaam annaku danta aan kaleenahay muslimiintuna ay kaleeyihiin waa in la farxo oo keliya hadde in la farxana qof diideeda ma jirto nabiga farxi karta markoo dhashay caleyhi salaatu wasalaam adaa farxi kara eh, hooyo markay dhalata ku farxi kartaa aaba markuu dhashada ku farxi kartaa farxadda qofna ma diidin aayad qur-aanna looma shardiyo xadiisa nabina looma shardiyo mm. waxaa loo shardiya oo keliya qofkan qofka uu jecel yahay oo nabigu kow ka yahay caleyhi salaatu wasalaam inuu farxiisa muujiyo waad arkaysaa adduunka dhan dowladaha islaamka oo dhan iyo caalamka oo dhan maanta oo kale waxay ka dhigeen maalintii fasax ay ka dhigeen waxay fasax uga dhigayaanna waa si nebiga suuban caleyhi salaatu wasalaam farxadiisa loo muujiyo insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa in lagu dadaalo maxabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka waxaa kaloo iska suurtagala in la qaado qashaa'id in la qaado qashaaidkaas inta muhiimka ah oo ku saabsan maxabada rasuulka iyo ammaanta nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam hadda way dhacday hadda ka horna waa dhacday wayna dhici doontaa oo nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam hortiisa iyadoo la taagan yahay ayaa nabiga la ammaanay cabdullaahi ibnu rawaxa nabiga amaanay xasan ibnu thaabita nabiga ammaanay kacab ibn zuhayra nabiga hortiisa ku ammaanay sala allahu caleyhi wasalam saxaabo fara badan ayaa nabiga amaantay calayhi salaatu wasalaam isagoo nebigu soo jeeda xitaa kacab waxaa la sheegaa ibnu zuhayr markii nabiga uu ammaanay nebigu inuu go-isii siiyey ayaa la sheegaa marka maxabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in la ammaano oo laga taariikhayo nebiga qofna waxuma dhibto qof kastoo muslim hono waa inuu ku farxo dheerna malahan marka nabigeena soo baray caleyhi salaatu wasalaam bishii ou dhashay bishaanay ahayd waxaana jecelnahay muslimiintan ugu baaqayna meel kastoo ay joogaan ayakoona ciid ka dhigaynin ayakoona wax kale cibaado ka dhigaynin inay isku soo baxaan oo ay muujiyaan dhalashadii nabi maxamed oo dhashay keliya ah, inay ku faraxsan yihiin waa intaas keliya ah. intaasna qof kastoo muslimka ah ma diidi karo dhibna malaha dhibna loo yeerin insha allahu tacaala sheekh cabdixafiid macalin nuur maxamed ayuu kaasi wuxuu u warramayay waryaheena cabdixasiis beereed guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maranbarnaamijka xog wareys aad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in markasta ay muhiim tahay in laga qayb qaato dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka soomaaliya kuwaasoo intooda badan hadda ay ka socdaan hirshabeelle iyo sidoo kaleetaba galmudug nabadoon maxamed xasan xaad iyo sidoo kaleeto nabadoon iimaan jimcaale iyo nabadoonada qaar ayaa waxa ay tilmaameen inay muhiim tahay inay dhiirigelinayaan dhankooda dagaalkaas islamarkaana ganacsatada iyo qof walbaba uu door ka qaato dagaalkaasi saad og tihiinba ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxay markhaati ka tahay nimankaas inay qarannimada duulaan ku yihiin islaamka inay duulaan ku yihiin dalka inay duulaan ku yihiin waxay u danayaan inaysan jirin marka arrintaas markay noo caddaatay kadib waxaan rabnaa inaan dagaal la galno saf ballaarana oo hagar la-aan ah oo shacabka iyo dowladda iyo ciidamada intasay u dagaalamayaan dhammaantood ay kuwa is og noqdaan oo daacad ka ah shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dagaalka lagula jiro khawaarijta oo madaxweynuhu uu ugu horeeyo inta ku jirta uu furanta u joogo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed qof walba uu sida uun awoodi karo ugu jiro dagaalkaas marka hore inaan bogaadino taageero u muujino annagoo ku hadlayn ummadda aan odayaasheeda nahay oo la yidhaha beelweynta hawiye marka hore waxaana dagaalkaas waa in la taageero waa in wax walba lagu bixiyo waa in maaragtay eh, dalka iyo diinta iyo dadka difaacooda waa in loo hagarbaxaa waa in dacad loo noqdaa waa in dowladnimada loo hiiliyo waxaan isleenahay saaad og tihiinba ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxay markhaati ka tahay nimankaas inay qarannimada duulaan ku yihiin islaamka inay duulaan ku yihiin dalka inay duulaan ku yihiin waxay u danayan inaysan jirin marka arrintaas markay noo caddaatay kadib waxaan rabnaa inaan dagaal la galno saf ballaarana oo hagar la-aan ah oo shacabka iyo dowladda iyo ciidamada intasay u dagaalamayaan dhammaantood ay kuwa is-og noqdaan oo daacad ka ah waxaa kaloo ku baaqaynaa dagaalkaas muhiimadaas leh oo dadka soomaaliyeed dowladnimadeedii in salka loo dhiga la rabo inaan qofna siyaasadayn oon dan gaara laga raadin oon koox iyo qabiil iyo iyo iyo degaan midna aan la siyaasadayn oo daacad loo noqdo taasaanu ku baaqaynaa annaga odayaasha hawiye ah waxaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in dalka la difaaco in shabaabka laga xoreeyo sida aan dowlad u noqono ummadda soomaaliyeed ay u gaarto himilada iyo hididilada dowladnimo ay leedahay taasaan u fadhiinaa galabta waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba aan ku baaqaynaa in la taageero dagaalka shabaab lagula jiro oo loogu oo loogu danaynaya dadka soomaaliyeed xorriyadooda iyo dowladnimadooda iyo islaamnimadooda lagu difaacayo taasaan rabnaa inaan ka dhiidhino dul istaagno wixii qof waliba ay mudan tahay dagaalkaas lagu baxsho dadka soomaaliyeed kulligood dhibaatada waa wada haysaa saad ogtihiinba magaalada muqdisho saad ogtihiinba waxaa dhici jirta in bisha keliya labaatan qarax ka dhacdo ku dhumantaan kumanaal qof ay ku dhinto oo dhigooda uu dareero oo maalin walba ay soo noqnoqoto taas oo markhaati laga yahay dagaalkaas marka waxaan rabnaa in daacad loo noqdo dadka lagu difaaco dowladda lagu difaaco diinta lagu difaaco marka arrintaas in daacad loo noqdaan rabnaa qofnan aanay siyaasadayn qofka maanta arrintaas ka gaabiyaan oo magac lahaado oo taariikhdu ay xusto oo baal madow uu ka galo taariikhda ummadda soomaaliyeed horta dadka soomaali la yidhaahdo waxay leeyihiin magacaan la yidhaha soomaaliya dalka soomaaliya ayagaa le dadka hadda lala dagaalamaa shabaabka la yidhaaho kama shaqaynayaan dan soomaaliya kama shaqaynayaan dan dan diimeed markee nin ku dhaha haddadan aniga saan raba yeelin waa ku dilaa hadduu raba diinta ka baxuu ku leeyahay hadduu intaas ku yidhaahda aad diidda waa ku dilaa marka dhaqanka noocaasi islaamnimaduna meel ay ka soo ay uga soo dhawaata male bini aadannimadana meel uga soo dhawaata male annaga waxaan ku baaqaynaa dadka soomaali la yidhaah khaasatan beesha hawiye oo hadda degaamadooda uu ka socdo dagaalku waa inay kacaanay u midoobaan dagaalka waa inay nimankaa ka saaraan meesha yaray ku hareen baaqeennu kaas waa soomaaliyana guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa kaankaradaas waa la jaraah qolo walba meeshay joogtaha ka jirto intaas kadib waxaa haray oo la suga anigu ma garanayo mar haddii dowladdiioo madaxweynuhu hogaaminaya ay galmudug laba bilood fadhido ciidamadii dowladda ay baxeen ay tageen meeshay aagga joogaan dadkii deegaanku ay kaceen waxa la sugaa waa waxaan maaragtay kolley amra la sugaa laakiin dhulkaas waa xorooba maalmaha soo socota marka dadku waa faanjacan yihiino insha allah haddii ilaahay yidhaahdo soomaalida waa waa anaa ku jira anaa ku jira marka yaan layn kaga hormarin meeshaas xaalkeedu waa gabogabo dhalinyaro odayaal gabdho waxaan aad ugu mahad celinaya gabdhaha soomaaliyeed khaasatan kuwa gobolka banaadir oo shaqada sharaftala wada oo dadaalaya aad aad u mahadsan tihiin wax harayo ma jiraan mar haddii dowladdii soomaaliya oo madaxweynuhu horkacayo laba bilood ay galmudug dagaal ka wada waa la guulaysanaa waxyaraa dhiman waryaan meeshaas kayrku yaalna looga hormarin aad iyo aada umahadsan marka koowaad ummadda soomaaliyeed inaan maantay odayaasha dhaqanka balweynta hawiye waxay baaqay u jeediyeen inaanna mar labaad aan baaqaas u jeediyo inay ka qayb galaan halganka ka socda soomaaliya guud ahaan nimankaaskaan karada oo lagu ciribtiraayo inay u diyaar garoobaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud xildhibaanada qaranka kuwa isteedka iyo dhammaan saraakiisha soomaaliyeed ee hadda dagaal kula jirta khawaarijta hirshabeelle iyo galmudug iyo galguduud dagaal ka socda oo waayaan socday oo hadda gabaabsiga ku aana inaan maaragtay aan u mahad celiyo anoo maaragtay kula hadlaya afka baalweynta hawiye oo maaragta aan idhaahno in dagaalka loo midoobo midda labaad oo kale waxaan rabaa iyakana dadka deegaanka degan oo ganacsatada leh oo qoyaanada leh oo tignikada haysta oo qaybaha kala duwana ayakuna waxaan leenahay maanta fursaddaa taagan fursadda ka faa'iidaysta waxaan kaloo rabaa dadka gabdhaha gobolka banaadir kuwa ayakoo laftigo gobolladii jooga sida cadaado godin labe kuwa ayako buskudka iyo wax diyaarahayana ayakana waxaan rabaa taariikhda xusi doonta odayaasha hawiye afkooda anoo ku hadlaana waa la u mahad celaynaa waxaan rabnaa dadka kale oo ayaku buskudka ama raagan ama ka diyaaraya dhulkaana ayakana waxaan rabnaahu in loo mahad celiyo kuwa kaloo la gaari doono ayakuna sii diyaar garoobayana in loo mahad celiyo kuwa kaloo hirshabeelle beledweyne ku diyaaraya in loo mahad celiyo waxaan leenahay ilmaadeerayaalo maantay fursadaan haysanaa dadkan dadku waa shigshigaah annaka haddaannaa belweynta kaan kanaa ilaahay guryaheennii iyo meeshaan ku dhalannay aa ilaahay ku beeray annaku maanaa keenin cid keenta ma naqaan laakiin ayagu ku beeranaa aragnay waxaan leenahay niman yahow ninka ninka isleeyahay basolada lagugu dili doonaa war maalintaa ilaahay uu taadii dhammaatay ma dhaafaydid ee waxaan leenahay lacagta haysatiin madaxweyne xasan sheekh maamed waxaa lagu taageera ganacsatada awiye oo dabaqyada labaatanka biyaana dhisayda ee gobolka banaadir ka dhisayda lacagtaas iyo dabaqyadaas haddii shabaab joogo ku noolaan maydiin waxaan leenahay dabaqyada lagu noolaan maayo shabaab lacagta ha la geeyo shabaab ha lasoo xoreeyo haddaan shabaab la soo xarayn ma shaqey madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaan leeyahay madaxweyne dadkan lacagta shabaabaa ka qaadaya ee adugu madaxweynihii ummadda soomaaliyeed lagu doorto dadka lacagtooda ugu shaqeey dabaqyadooda lacagta ayaka weydii sababto ah hadday gara waayeen ayaku inay iska xoreeyaan il amri aa tahay lacagta dabaqyada hawiya ka qaad shirkana iyo dagaalkana ku aad taasaan leeyahay kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo ku baaqayay in laga qayb qaato dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan kulmiya magaalada muqdisho idinkaga imaanaya xogeyaha difaaca dowladda mareykanka ayaa carabka ku adkeeya baahida loo qabo in la joogteeyo dagaalka lagula jiro al-shabaab ee soomaaliya loyal astein ayaa sheegay inay jiraan dib dibudhacyo ay la kulmeen ciidanka milatariga soomaaliya oo mararka qaar ay caawinayaan ciidamada mareykanka ee afrika xogeyaha difaaca mareykanka ayaa booqasho ku tegay caasimada dalka kenya taasi oo ah socdaalkii ugu horeeyay oo ay afrika uu afrika uu ku yimaado axaddii ayuu ka bilaabay socdaalkiisa dalka jabuuti aston ayaa hadalkan sheegay kadib markii dowladda soomaaliya ay codsatay in dib loo dhigo kabixitaanka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis toddobaadkii hore kaas oo bilowday in si tartiib tartiib ah ay ciidankeeda ola baxdo admis maadaama ciidamanka qalabka sida la qorsheynayo in si toosoo ah la wareegaan ammaanka soomaaliya dowladda mareykanka ayaa hadda wado qorsho dib u dhis xoogan loogu sameynayo ciidamada sida gaarkii u tababaranay danab kuwaas oo tiro badan islamarkaana ka qayb qaadanaya dagaalka lagula jiro al-shabaab dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi al-shabaabkan sii leexayoo kibirka day waayey xasan shiikh markii uu ku baxay lana rasaaseeyey hadday wax isku hayaan dhul badan kama jillaabteene nimankaan isbaarada dhalinyarada dhigtoo gararka waaweyn leh iyagaa khawaariijahoo naga xishoohayne qaraxyada hadday joojiyaan lama xasuuqeene ha yeeshee markay fuli rabaan talaxumaantooda saxaraha bannaan iyo codlada kuma tijaabshaane inta goob mashquul badan tagaan cadowsanaantooda ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaahe jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene xag jirnimo haddii loo dhinto qolo u geeriyooto iyagaan akhlaaq xumo darteed midu ka fiigeene haye cabdilow furunta oo macawisleedu ku biiraya waar waa kumaandos war malaha askari horeu ahaa aryadhaha war ma sugtiin anigu turkiya aan u socdaa war cabdilow turkiya qofkii taga asagoo la soo tallaalo tuhun qabow soo laabtaa waar malaatimi uu soo beeranaya see loo soo tallaalayaa ba cabdullah tiimkii u socda cabdulow turkigu hobaada saata darbe nabadiin oo alkugoranta hobaad aragda ku wareegoy walaalow cabdullah hadda ma tiimkii shaweerma iyo shaaxuu rabaa inuu ku biiro war waxaa la yidhi dumar waa shaweerma ragna waa shaax aryadhaha warka wayga dhex gasheen turkiga qof kastoo taag arto lasoo taalaalay waa timaad turkiga qof kastoo taagto lasoo taalaalay waa timaad waar tuhunkama nimankii baa soo geliya war somalilan huwanta ay sheegto eh. xaggay joogaan wargabagii abwaan xasan faalo maalmahan socday eh. qaybtii u dambaysaan idiin hayaaye eh. gaaska macawsleyda haddaan gaar wax ugu sheego barbaar yahay guntada oo kacoo doonta godobtiinni baaqii guddoonshaha sariyo taladu soo gooyey geesigii birmada waysagaa diiday garkii garkiibaa ku baxay oo haddeer qarangar moodaaye eh. goobaha horuu ciidankii soo dagaalgelini eh. ama geeri ama guul mid buu soo go'aansaday eh. gadaalkii u hara geeshka baxay maanta waa godobe gorgor iyo waxaa yimid guutadii danabe garbay bay nugu tahaye waa inaan gulufka raacnaaye gaban iyo ciroolaba dhammaan gala dagaalkooda godoomiya intaad raad gurtaan goob isugu keena garnayl iyo kurida sabanka oo guba khawaariijta girinoof ninkii heli kariya gaabanuu qoriga gaalleef iyo abley iyo xataa godima soo qaata gadaalkii u haragaysh baxay maanta waa godobe saasu waxaa gablama kii gaabiye dib u soo gurtee geediga ka haraa godkay gaaleen maarkilaagu gubey waadaa gununuuceen godkay gaaleen muugiluugu gubey waadaa gununuuceen warwaaqlow geeg oo kale soomaalilan weli baari jirtay sumalow darbane neylah duudur oo doohaagey oo dabalhargey dooda aawadi weli dabada humbulo yay kaa daldalan yay kula dulmarin warmadeeya wana waxaan dheegi jiray waxaarow yaryare geedkaan humbula weeraa ku jira aan kaa celshee ii soo gada warkalamaanay war ma haysiine maanta meelo badan waxaa isugu tegay bulsho fara badan oo ka qaybgelaysa mawlidka culummo badanina waa ka hadleenoo waa ka qudbeeyeen xoolo badanna waa la qalay fagaarooyin badanna xadraa lagu soo bandhigay waxa qalqi isugu yimidna hal maalin hadday dagaalka ku dhaqaaqi lahaayeen sheegaya inaan khawaarij saacad lays hayeen marka anugu waxaan dhihi lahaa culammada isugu timid xuska mawliidka rasuulkeennii nabadgelye korkiisa ha aad jeceshihiin oo aad xusaysiin waa kii ka dardaarma dagaalka khawaarijta waana kii yidhi haddaan gaaro waa la dagaalami lahaa waana kii yidhi meel kastood ku aragtiin ku dila hadda waajibkaas inay ka qayb qaataanan ku tali lahaa war culimmada waxaa waajib ku ah xaqa ay ummada maalin kasta u sheegaan oy ku wacdiyaan oo ay ku baraarujiyaan weliba inay ku horkacaan si loogu raaco sababtoo ah caammadu waa indhakugaraa dulqaad leh ficilkayna wax ku fahmaan weliba waxay jeceliin khawaariju inay dilaan eh. waa culummada maanta mawliidka dhigaya marka inta isu timid oo ku dhaqaaqda maalin eh. miyaa laysay lahay war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi eh. khawaarijtu waxay dhahaan maraykanaan la dagaalamaynaa waxayna laynayaan dad reer baadiye oon weligood xitaa qaarkood isnaan maraykan maqal waxayna laynayaan dad muslimiin ah oo masaakiin ah oo reer miyi ah oo aan weligood xitaa maraykan maqlin war sayidku waa wuxuu odhan jiray ingiriis baan la dirirayaa oo dabadeed wuxuu leen jiray shacabka somalilan madaxweyne xasan shiikho xusko mawliidka ka hadlay wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay diideen diintooda in laga weeciyo waxay diideen culimmadooda in lagu diro waxay diideen dhiiggooda in xaqdarro loo daadsho sidaa darteed maanta culimmada iyo muslimiinta adduunka kadaafihiisa kala joogee mawliidka xusaysa waxaan dhihi lahaa nimankaas khawaarijta oo diinta islaamkay lid ku yihiin waana cadow jiritaanka islaamka ka soo hor jeeda haddaan loo midoobinna laga adkaan maayo fakarkaas aan baabiinna maanta oonu midowno ma haysiine madaxweyne xasan shiikh markuu mawliidka ka hadlayey nabiga ku salliya dagaalka galamiyuu yidhi war cabdikuusow warkaa iga dhexgelina ixtiraafkii somalilan ma soo hadal qaaday war cabdikuus majina isagu shalay nairobiyan ku ogaayey war horta safaaradii somalilan ma soo arkay warwaaqlow gooja caddi kadib eh. see wax kaa yihiin ma khafiiftay warwaaqlow somalilan dagaalka shabaabka hadday ka qaybgeli lahayd eh. waa la ictiraafi lahaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi somalilan iyo puntland eh. annagaa shabaabka hor taagan war soomaali galbeed ama soomaaliya sid ama kilinka shanaad shabaab awoodooday iskaga celiyeen ka war nimankaas intay shabaab laayeen eh. ayay dirgax ku kordheeleen war amiir shabaab horyo lagu waraystaa waxaa la weydiiyey eh. waa maxay waxa ugu weyn eh. ee aad ka shalaynaysaan war maqaraxiisoo buu yidhi waxaan ka shalaynaynaa xasan sheekh iyo culummada isu keenoo khawaarij noo bixiya miyuu yidhi dagaalkii hiiraan miyuu ka shallaayey hayehee dagaalkii guriceel miyay ka shallaayeen war warkaa ku soo boodinine amiirka riyada lagu waraysanayey oo la kala garan waaya carabiga iyo soomaaliya wuxuu ku hadlaayo ugu dambayn warkiisa waxaa laga fahmay inuu yidhi waxaan shallaahti ka qabnaa duulaankii aan ku qaadnay kilinka shanaad ee aan ku jabnay dagaalkii maalintaas nagu bilowdayna ilaa hadduu nagu socdaa war amiirka kooxda al-shabaab ee ka ciyaarta horyaalka sacuudiga oo riya lagu waraystay isaguna wuxuu yidhi wax weyn bay ka tartay kubada cagta sacuudiga in kristiyaano ronaldo ku soo biiro waarde kuwanamay qarxa iska dayaano kubadda ciyaaraan war khawaarij xariifa bulacli shalay lagu qabtay ga iga siiye iga bootiya xarfaane miyuu yidhi waar intuu garanayo way dhaaftay inaan wax dili kara ayaan tijaabinayay miyuu yidhi war miinay duugaayeen ragga la qabtay qaarna la dili war waxba liilima sheegi kareen ninka la qabtay wuxuu watay funaanada arsenaal ku qoran tahay marka waxaan ogaaday dadka ka cabsanaya magacii ay u isticmaali jireen inay isu yiqaaniin warbu'aanaba waxaa la yidhi cayaaraha keliya laga ogolyahay in laga daawado waa arsenaal aryaanaha samigee cabdullahna waxa uu yidhi nimbadii ceellaanba fiiha oo been waadaahu badana nimbadii ceellaanba fiiha oo been waadaahu badana xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkii xog ad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho markana heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo